رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء kaasaan maraynay baabu الاstisقاء bdawi الصلاح وإkثاar الاsتغفاar ورفع الأيدي بالدعاء وذikri أdعية مأثuرة في ذلika baabkaasaan ku dhex jirnay وعن أنس رضي الله تعالى عنه qaala wuxuu ihi kaana النبي nebigu wuxuu ahaa sl اه عليه وسلم laa yarfacu midaan kor u qaadin yadayhi labadiisa gacmood fii shayin shay dhexdii oo min ducaa'ihi ducadiisa ka mid ilaa fi listisqaa'i ilaa roobdoonta mooye fa innahu nebigu kaana wuxuu ahaa yarfacu mid kor u qaada labadiisa gacmood roobdoonta xataa yuraa ilaa la arko bayaadu ibtayhi labadiisa kilkilood caddaantooda muttafaqun calayh muslim waxaa u sugnaaday anna nebiya nabigu sal ley wasalam istasqa wuu roob doonay fa ashaara wuu ishaaray bidahri kaffihi kafkiisa dhabarkiisa ayuu ku ishaaray ila samaa'i xagga samada yacni kafku waa gacanta qaybteedaa hore wa marka waxay kala leedahay dahri iyo batni dahrigu waa dhankan batniguna waa calacasha marka xagga samada wuxuu u jeediyey kafkiisa dhanka kore ayuu u jeediyey xagga samada calaa cashana hoos buu mariyey saan soo sheegnay xadiidkan anas oo dhahaya uu leeyahay nebigu gacmaha koma arkin isagoo kor u qaadaya ducooyinkiisa ilaa inuu roob doonayo mooye waxaa sugan nabiga sal ly waslam meelo kaloo fara badan oo xaddu tawaatur ilmacnawi gaadhaysa isagoo gacmaha kor u qaaday markuu ducaynayo marka nafyigan anas laba mid baa lagu xambaaraya in la yidhaahdo wuxuu ka wadaa ee rafci ama koruqaadid lagu xeel dheeraado oo gacmaha uu xoog kor ugu qaado ilaa kilkiluhu muuqdaan taas roobdoonta keliyay ku timid oo markaa sifo iyo kayfiye khaasa buu u jeedaa kayfiyadaasoo kale inuu gacmaha kor ugu qaadana meeshaa meel ahayn kuma soo aroorin ee ma uu diidana kor koruqaadidda kale kama hadlay laakiin kor koruqaadid khaasa taasuu anfinayaa meel kale kama dhicin buu leeyahay ducooyinka kale meelaha kale ka dhacayna tan way ka gedisnaayeenoo aad muuse gacmaha kor ugu qaadi jirin sidaa in lagu xambaaro way suroobi kartaa waa macquul eh, waxaa kaloo yani suurtagal ah in la yidhaahdo rafciga uu ka hadlayo anas waa midka sifo khaas iyo kayfiye khaasa ku yimidoo wuxuu ka wadaa rafci gacanta calaacasheedana hoos la mariyey dhabarkeedana xagga samada la mariyey rafci noocaasoo kale ah markaa unbuu nebigu sameeyey roob doonunbuu ku sameeyee meel kale kumuuna samaynin labadaa macno mid ka midaa la mari karaa oo rafciga uu diiday leeyahay meel kale kama dhicin ama waa kayfiyada iyo sifada uu u rafcinayay oo gacanta calaacasheeda inuu hoos mariyey ah ama ma ahe waa ku xeeldheeraanshaha uu koruqaadidda aad ugu xeeldheeraaday taas labadaasunbaa lagu xambaaraya amaa waxaa kaloo culimmada qaarkood ay leeyihin waxaa kaloo suuroobi karta in la yidhaahdo anas wuxuu ka hadlayaa isagu intuu arkay hadii la yidhahdo oo dhan buu ka hadlayaana waxa la leeyahay waa xasaba cilmihi intuu isagu arkay unbuu ka hadlaye dee rag kalaa wariyey nebigu kale inuu gacmaha kor u qaado isagoo ducaynaya waa haddii la yidhaahdo yacni mutlaqu rafci koruqaadidda oo dhan hadii laga hadlayo yacni anas hadalkiisaasaa lagu xambaaraya haddii sifo khaasa ama ku-xeel dhaaransho laga hadlayana waa suu sheegaya oo markaasi axaadiista kale de iskama hor imaanayaan macnaha ayb almuhim waxay kutusaysaa roobdoonta in gacmaha kor loo qaado weliba kayfiye khaasa oo taa aan hadda tilmaannay in gacmaha kor loogu qaadayo marka la ducaynayo wacan anasin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu uhi ja'a waxaa yimid acraabiyun nin reebaadiye ah ayaa yowmaljumucati maalinta yimid faqaala wuxuu uhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow halakat way baaba'day almaashiyatu xoolihii waa baaba'een wahalakat waxaa halaagsamay alciyaalu ciyaalkiina waa halaagsameen ah. wahalaka way halaagsameen annaasu dadkiina waa halaagsameen ciyaalku waa dadka gacanta lagu hayee la masruufo oo carruurta iyo dadka tabarta daran iyo dumarkiibaa ciyaalka gala marka dadkii tabarta yaraana waa halaagsameen dadkii oo dhanna waa halaagsameen marka waa min baabi caطfi alcaam cala alkhaas waay yani wax weeyaan wahalaka alciyaal waa khaas wahalaka annaasuna waa caam lanna ciyaalku naaska ka mid yihi waa usluub luqada carabiga la isticmaalo way macna wahalakat alciyaalu ciyaalkii waa halaagsameen wahalaka annaasu ciyaalka iska badaayay iyo dadkii tabarta yaraaya dadkii oo dhan baaba halaagsamayba khatar baa la oo yacni la dhaqan jiray baabi'isay bal dadkii kale xataa dhammaan dadkii o dhanba khatar gelinaysa fa rafaca markaasuu kor u qaaday rasuululahi sal aley wasalam yadayhi labadiisa gacmood yadcuu isagoo ducaynaya wa rafaca annaasu dadkiina korbay u qaadeen aydiyahum gacmahooda macahu nabiga la jirankiisa yadcuuna iyagoo ducaynaya iyaguna oo ilaahay baraya qaala wuxuu nebigu sal ly sl ducadoodaasi waxaa laga wadaa aamiin bay lahaayeen iyagu aamiin bay lahaayeen waana meelaha loo dariishado labada ruux ka ducaynaya iyo midka aamiin leh labaduba way ducaynayaan aayaddii ku jirtay yunus miya qaala qad ujiibat dacwatukumaa faاstaqiimaa walaa tattabicaan aayaddaasaa laga qaadano nebi haaruun iyo nebi muuse baa laga hadlaya wuxuu alla yidhi baryadiinnii waa la aqbalay marka baryadiinnii waa la aqbalay muusaa ducaynayay siday aayaadku soo sheegeen waxaa laga fahmayaa haaruunna inuu aamiin lahaa marka labadoodiiba inay ducaynayeen baa laga dhigay xadiiskanana wuxuu leeyahay warafaca annaasu aydiyahum macahu yadcuun waxaa inoo imaan doonta dadka khudbada dhegaysanayaaye iyagu mayna ducaynaynine laakiin ducada nebiga aamiinsanayeen marka ducana laga cabira inay ducaysanayeen qaala wuxuu yidhi famaa kharajnaa maanaan bixin min almasjidi masaajidka maanaan ka bixin xataa mutirnaa ilaa nala roobeeyonala waraabiyey oon roobkii helnay mukhtasarun way xadiidkani mid la soo gaabiyey min albuhaari iyo laga soo gaabiyey waan u togdanaa dheer darsigeennan soo socda ayuu ka mid yahay caawa hadda meeshan wuxuu u keenay nebigu sal lla ley wasalam yadayhi yadcuu dadkii isagiina kor u qaaday dadkuna kor bay u qaadeen waxaa qaadan marka qababka loo roob doono waxaa ka mid ah khudbada jumcada in lagu roobdoono imaamku duceeyo saan u tegi doonno markuu imaamku ducaynayo gacmuhuu kor u qaadi karaa dadka khudbada dhegaysanayana gacmahay kor u qaadayaan sidoo kale isaga ducadiisana way aaminsanayaan waana khudbadii waay meeshaasayna ku soo aroortay meeshaas ayay kusoo aroortay marka waxaa loo daliishanaya gacmaha koruqaadidoodanbaa hadda ujeedadu ay tahay wacan ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu uhi ja'a waxaa yimid acraabiyu nin acraabiya ila nebi nebiga u yimid sal lla lay waslam faqaala wuxu uhi yaa rasuula rasuulka ilaahayow laqad ji'tuka xaqiiqee waan kuu imid min cindi qowmin dad agtood xaggoodaan kaaga imid dadkaasoo maa yatasawadu uusan sahay qaadanaynin lahum iyaga lahum xaaluu iyaga u sugnaaday raacin mid xoolo jir ah mid xoolo jir ah wuxuu sahay qaato oo sahay ka dhigto oo xoolaha ku raaco ma haystaan dadkan ka socdo ku xoolo jira xoolihii foofinahaya wuxuu qaato oo intuu xoolaha la jiro uu cunto ka dhigto ama cabbitaan ma haystaan waa ka dhammaatay walaa yakhturu ma waraariyo walaa yakhturu mana sayn waraariyo ama saynta ma ruxo lahum xaaluu iyaga u sugnaaday faxlun mid qoodh ah faxliga waxaa la yidhaahdaa waa neefka labka ah ee loogu talagalo inuu rimiyo xoolaha intooda kale ratiga qoodha iyo orgiga qoodha iyo muxuu ahaayey wanka qoodhaa sumalka iyo kuwaasaa laysku yidhahdaa faxliga macnaha waxaasaa loo leeyahay macnaha yakhturkana waxaa la yidhaahdaa bimacnaa markuu saynta ruxayo saynta ma ruxo macnaha wuxuu leeyahay xooluhu waa kala xoog badan yihiin kuwii kale iskaba dhaafe xataa kii qoodha ahaa ayaan saynta waraariyayninba saynta uma ruxi karaba maxaa laga wadaa marka bimacnaa way daciifeenoo sayntiibuuba qaadi laayahayba weydsanaanta iyo tabardarrada iyo meeshuu ka gaadhay saynta xataa saa uma ruxi karo oo weliba kii ugu xooga badnaayee ragga ahaa ee qoodh ahaa kuwii kale xaggay joogaan marka marka dadkani waxaway xoolihii waa baab'een nafbahaysaw walaa yakhturu dadkaasoo uusan waraaraynin ama ruuxaynin lahum iyaga saynta uusan ruuxaynin lahum xaaluu iyaga u sugnaaday faxlun neef qoodha fasacada markaasuu fuulay nebigu sal lay slam almimbara mimbarkiibuu fuulay faxamid allah ilaahay ayuu mahadiyey uma kadibna qaale wuxuu yidhi allahuma asqinaa ilaahuna waraabi haytan roob muqiian ah, oo na badbaadiya shiddadan iyo balaayada naga saara marii'an oo cidhibtiisa la mahadiyo marii waa shayga hungurmar kale oo aan kugu istaagin oon dhib kaaga imaanin oo si wanaagsan isticmaalkiisa faa'idiisa aad u hesho marka mid cidhibtiisa la mahadiyo oo xooluhu ay ku tanaadaan oo wanaag laga helo kaasaa mariiga la yidhahda mariican oo siyaado keena iyo barwaaqo ah, yacnii siyaado iyo wax kordhiya een wax dhimin maryacana kaasaa la tabaqan oo caam ah tabaqa waa wada gaadho weeye meeshii baahi ka jiray dhulko dhan wada gaadho hadaqan oo dhibco waaweyn ama biyihiisu badan yihiin caajilan oo degdeg ah ghayra raa'iin oon dib dhacaynin yani hayra mubdi'in aan dib dhacayninoo degdeg ah way isku dhow yihin macnaa caajilan hayra isku macno dhow degdeg ah oo aan dib dhacaynin uma kadibna nasala nabigu waa soo degay sal ly slam ducadaa markuu ku duceeyey famaa ya'tiihi uma imaanin axadun ruux uma yimaado min wajhin dhinac kama yimaado minal wujuuhi dhinacyada ka ah. magaalada dhinacyaheeda dadkii ka imaanaya tuulooyinkai baadiyaha jiha kasta ruux kama yimaado ilaa hadday ka yimaadeen qaaluu waxay lahaayeen qad uxyiinaa waa nala nooleeyey yani waa nala roobeeye wa ah, ma jirto jiha laga yimid ilaa jiha walba waxaa ka war dhahaya roob u daay dadkii waa noolaadeen xadiika waxaa wariyey ibnu maajah baa wariyey ayib sanadkiisa waxaa ku jira xadiikaasi xabiib ibn abi haabit nin layidhahdo mudallis ah wuuna cancaneeyey oo yani waxa isagoo mudallis abu ah can xadiid ku wariyey ciladaa darteed buuna xadiidku daciif leeyahay ma sugna marka ayb waxaase loo deliishanayaa ducada inuu nebigu ducayn jiray dadku markay abaaro sheegtaan inuu ducayn jiray xadiis kalaa ku sugan sida kan soo socdoo kale laakiin kaasi waa daciif wacan camr bni shucaybin can abiihi can jaddihi qaala wuxuu uhi wuxuu ahaa rasuululahi sal lay slam rasuulku wuxuu ahaa idaa goortii istasqaa uu roob doonayo qaala mid yidhaahduu ah allaahuma asqi cibaadaka wa bahaa'imaka wanshur raxmataka wa axyi baladaka almayit saasuu dhihi jira allahuma asqi ilaah waraabi cibaadaka addoommadaada waraabi wa bahaa'imaka mahadashadaadana alla waraabi bahaa'imta waa jamcu bahiima bahiimadan waxa yidhaa waxaan hadlin yani waxway xoolaha iyo xayawaanaadka iyo waxan o dhan baa la dhihi karaa ugaadha iyo ayb wanshur allow fidi raxmataka naxariistaada allow baahiyo fidi wa axyi allow noolee beledaka beledkaaga almayita ee meydka ah beledkaagan dhintay ee bakhtiyeyna ilaahuu noole ilaan dhulku waxaa meyd la yidhaahdaa markuu intuu nabaad guuro oo ingego dhulku waa meyd baa la dhihi markay dhibicdu ku da'do oo wax ka soo saartana dhulkii waa noolaaday baa la dhihi oo geedihii ay caleen saaraan oo uu qoyo oo haakada rawaxa wariyey xadiidkaana abu daawuud baa wariyey waa xadiid xasan ah dariiq mursalana waa lagu wariyey inuu mursal yahayna abu xaatim baa rajaxay sheekh albaanise waa taxsiininaya marka allahuma sqi cibaadaka wabahaa'imaka wanshur raxmataka waaxyi baladaka almayit waa ducooyinka ma'uurka wey wacan ilmualib ibnu xanab ama xunab ana nabiya nebigu sal lay wasalam eh, kaana wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaahda cinda almatari roobka agtiisa markuu roobda'ayo suqyaa raxmatin walaa suqyaa cadaab suqya raxmatin allowna waraabi waa waa mastaroo ficilkiisa naa'ibka ah suqyaa raxmatin naxariis warowgeed allowna waraabi waraabid aad waraabin aad noogu naxariisanayso oo naxariisa ah. walaa suqya cadaabin yacni ciqaab iyo cadaab warowgeed iyo roobkeed maya yacni hana waraabinin waa yacni sideedaba roobka da'aya baa laba ah midna waa naxariis oo barwaaqo iyo naxariis iyo caafimaad iyo tanaad iyo taran iyo waa laga qaadaa marna roobku cadaab iyo cuquubuu noqdaayoo dhibic ilaahay dadka ku baabi'inahay oo cuquubaa bay noqotaa marka wuxuu weydiisanayaa ilaahu naxariis nooga dhigo cadaab ha nagaga dhigin ayib hatii qoladii qolaaba yani daruur lagu cadaabay soo falamaa ra'awhu caaridan mustaqbila awdiyatihim qaluu hada caaridun mumtiruna bal huwa ma stajaltum sooma bal huwa ma stajaltum bihi aaabun fiiha cadaabun bihi riixun fiiha cadaabun aliim marka suqya raxmatin ka dhig allow naxariis roob yacni dhibic iyo roob naxariiseed walaa suqya cadaabin walaa balaa'in iyo balatoona walaa hadmin iyo burburin suqya balaa'in walaa suqya hadmin roob iyo warow yani waxa weye wax dumiya oo balaaye iyo keeno cuduro walaa haraqin walaa suqya haraqin yacni warow iyo dhibic iyaduna maanshaysa oo intay aad u badato dadkaba qaadaba biyaheedu dadka qaadaan allahumma allahyow cala diraabi allaahuma allahyow cala adiraabi haaraha korkooda yeel adiraab waxaa la yidhaahdaa waa buurta aan aad kor ugu dheerayne waxoogaa dhulkana ka yara kacsan yarana fidsan baa la yidhahdaa hadday kor u dheeraato markaa jabal bay noqonay marka jabalka way ka yara hoosaysaa taasaa waxa la yidhahda adiraab allaahuma allahyow cala adiraabi allaahuma ajcal wey dhibicdan waxaad yeeshaa cala yacni waxa weye haaraha iyo taagaga korkooda wa manaabiti shajari iyo geeduhu meelahay ka soo baxaan allow yeel allahuma allahayu xawaalaynaa dhinacyahayaga yeel walaa calaynaa korkanagasa ha yeeli bimacnaa markan dambe allahuma ala aldiraabi wa manaabit shajari allahuma xawaalaynaa walaa calayna waa marka roobku intuu do'o aad ay dadka ugu bato ducadu markaasay imaanaysaa qaybtan dambe oo markaas waxa weyaan eh, khatar buu keeni doonaa saan u doona xadiiska dambe ayay ku caddahayoo markii roobku iyo dhibicda ku badato allow dhinacyaha naga yeeloo korka ka qaado meelaha buurrumoodka iyo meelaha xooluhu daaqaan iyo geeduhu ka baxaan iyo xaggaaggee saas way macnaha rawxa wariyey xadiidka isaga ashaaficiyu baa wariyey fii musnadihi wa huwa isaguna mursalun waay sidaasoo kale inuu mursal yahay bayhaqi baa isaguna sheegay waxayna ku xidhan tahay mursal weeye markay leeyihiin mualib ibnu xanabkaas ayaa waxay leeyihiin saxaabi ma waxay qolo kale rajaxayaan inuu saxaabiya sheekhaana ka mid qolyaa rajaxaya ayib hadduu saxaabi noqdo marka mursal ma ahe waa mawsuul oo xadiidku waa xidhiidhsan waa mualib ibnu xanab cala araajix markuu saxaabi yahay waa ayib maidiin qorayaa wa huwa mursal bal mawsuul maidiin qoraya ah, wuu ku jiraa hadalka sheekha waa bal mawsuulun bisanadin daciif wa shatruhu alakhiiru haabitun soo ma soo idinma qorayo hadalkii sheekha way hadalkii mu'alifka wuxuu yidhi wa huwa mursal bal iskaba dhaafe mawsuulun way xadiidku sanadkiisu waa xidhiidhsan yahay bisanadin daciifin buu ku xidhiidsan yahay waa sanad daciifa oo macnaha yani aan sugnayn wa shatruhu qaybtiisa alakhiiru ee dambana haabitun way sugan tahay buuidhi muxuu wadaa xadiidku horta mursal ma ahee mualib ibnu xantabkaasi waa saxaabiyo xadiidku waa mawsuul taabici hadduu yahay baan dhihi lahayn waa mursal waana siday shaafici iyo ay wataan ninka la yidhaahdo bayhaqiay wataan bal mawsuul weeye buu shatriga uu waa sugan yahayna waa qaybta dambe allahuma cala aldiraabi wamanaabit ashajari allahuma xawaalayna walaa calayna qaybtaasi waa xadiid saxiix oo inoo imaan doono waay iyadu saxiixulbukhaari iyay ku taallaa marka qaybtaasi way sugan tahay laakiin xadiidka intiisa kale waa mawsuul sanadkiisu uu daciif yahay buui ayb waana saxo waxaa ku jira sanadkiisa ama mursal ha la yidhaahdo ama mawsuul ha la yidhaahdee sanadkiisa waxaa ku jira ninkii shaykhulbukhaari ahaa ibraahim ibnu muxamed ibni abi yaxya ee matruugga ahaa baa ku jira saas daraaddeed sanadkiisu waa daciif jiddan ama mursal dheh ama mawsuul dheh laakiin ma sugna ayb baabu taxwiili limaami imaamkii wareejintiisu baabuu yahay iyo wannaasi dadkiiba inay wareejiyaan ardiyatahum go'yaalkooda fi ducaa'i ducada dhexdeeda wa sifatihi iyo wareejintaasi qaabkay tahay wa waqtihi iyo waqtiga la wareejinayo masaladan xadiistaan ku soo marnayoo marka imaamku uu ducaynayo oo roobdoonta inuu marada u saaran e, garbaha u saaran ama cumaamad ha noqoto ama go' ha noqoto inuu kala wareejinayo kow qaabkee loo kala wareejinayaa goormaase la wareejinaya goormaa la kala wareejinaya macna saas weyaan can cabdillaahi bni zaydin qaala ra'aytu waxaan arkay rasuula allahi sal lla lay waslam xiina goortii uu roob doonay lanaa anaga uu noo roob doonay ataala isagoo dheereeyey baan arkay adducaaa ducada isagoo dheereeyey oo wa akara badiyey almas'alata ducadana badiyay weydiisiga ilaahay uu weydiisanayana aad u badiyey qaala wuxuu uhi uma kadibna taxawala wuu wareegay ila alqiblati qiblada xaggeedu u wareegay yani taxawala ila alqiblati qibladu u jeedsaday aa markuu khudbadii ka baxay kadib salaadiina weli aan la gaano saadii uu khudbada u dhammeeyey ayuu markaa iswareejiyey oo qiblada usii jeedsaday ayb faqalabahu markaasuu rogay maya waxawala wuxuu wareejiyey ridaa'ahu gu'iisiina waa wareejiyey faqalabahu uu fasiri raba marka wareejinta maxaa laga wadaa faqalabahu wuu rogay dahran dhabarkii dhankii kore ayuu libatnin hoosta u rogay gow markuu saa u saaran yahay jidhka qaybta xigta batni baa la dhahaa kore qaybta xigtana dahri baa la dhahaa marka qaybtii kore ayuu rogayoo xagga hoosuu u rogay saas way maanaa qaybtii jidhka xigtay kor buu mariyey qaybtii korena jirku soo xijiyey saasaa laga wadaa faqalabahu wuu rogay gu'i dahran dhabar buu u rogay libatnin gudaha calooshuu u rogay wa taxawala annaasu dadkiina way wareejiyeen macahu la jirankiisa taxawala wa fii lafdin waxawala annaasu taxawala hadii la yidhahdana wareejinta baa laga wada yani taxawulka as luqada carabiga iyagaa wareegay bay noqon lahay laakiin wuxuu ka wadaa sida riwaayada kale caddaynaysa waxawala annaasu dadkiina waa wareejiyeen macahu nebiga la jirankiisay ardiyatahum waay iyaguna go'yaalkoodii bay wareejiyeen saas way maanaa rawahu axmed baa sanadkiisu waa xasan xadiidkuna waa saxiix liqayrihi wuxuuna faa'iidaynayaa in go'a la wareejinayo ama cimaamadda kuu saaran garabka in la wareejiyana jumhuur ahlilcilmi waxay sunayste waxay u arkeen inay sunno tahay imaamka iyo dadkuba inay wareejiyaan ayb laakiin layth ibnu sacd iyo abu yuusuf saaxibu abi xaniifa baa iyagu waxay leeyihiin imaamka basaa wareejinaya ee dadka kale iyagu go'yaashooda ma wareejinayaan ma rogayaan ayb sida sawaabka waa madhabka jumhuurta maadaama xadiidku sugan yahay inay dadkuna nabiga ku raaceen sal alla alay wasalam qaabka loo wareejinaya waa qaabkee marka wuu sheegayo faqalabahu dahran libaطnin go'a in la kala wareejiyo waxay riwaayada inoo soo muujin doontaa sidoo kale labadiisii fiidoodna waa kala wareejiyey mar haddii labada fiidood la kala wareejiyo gu'ii isaguna waa rogmayaa oo xaggiisii hoose korbay maraysaa amarkamanahaasaaawafii riwaayatin waxaa ku sugan haraja nabiyu nebigu waa baxay sal lay slm yowman maalin yastasqii isagoo roob doonaya faxawala markaasuu wareejiyey ridaa'ahu gu'iisa wajacala wuxuuna yeelay ciaafahu lyman faraqiisa midigtaa wuxuu yeelay calaa caatiqihi alaysar tunkiisa ama garabkiisa bidixda abuu yeelay wa jacala wuxuu yeelay citaafahu alaysar faraqiisa ama fiidiisa bidixda ana wuxuu yeelay calaa caatiqihi alayman yacni tunkiisa ama garabkiisa midigta a buu yeelay uma kadibna daca allaha allah ayuu baryay caza wajalla rawahu abu daawuud baa wariyey sanadkiisa dacfi baa ku jira xadiidkaas maxaa layihi camr ibnu xaari nin la yidhahdaa ku jira oo majhuul ah sanadku daciifa ahaadee laakiin xadiidku saxiix weeye ama xasan lighayrihi oo midka ka dambeeya ayaa u markhaati bimacnaa wuxuu marka fasirayaa sifada iyo kayfiyada loo kala wareejiye maradu markay sidaa u saaran tahay fiiddeeda xagga xigta waxaa la marinayaa garabkan fiiddii xagga xigtayna waxaa la soo marinayaa garabkana la marinaya sidaa markaad dhahdo qaarkeedii kalena waa isdabarogaysaa saas manaa yani iyada dhanba kor iyo hoos bay aadaysaa qaybtii kore hoos bay maraysaa qaybtii hoosena kor bay maraysaa yani qasab sidaana waxaa qaba yani jumhuurtaa qabta jumhuur qabta imaam axmed waxaan dhihi lahaa imaam maalik iyo shaafici iyagu waxay leeyihiin waxay leeyihiin qaybta hoose qaybta hoose marka la yidhaahdo waa maradu qaybta xigta way dhabarka ee sinta xigta ee hoos u laalaada qaybtaas baa la soo qaadayaa la soo xijinayaa tunka la keenaya qaybtii tunka saarnaydna dhabarkay aadaysa waxay yidhahdaan muxuu ahaayey yani jaclu lsfali maa maca taxwiil bay dhahaan saasay kalena waxay leeyihiin waxba looma baahna in hoos laga soo rogee dhinacyaha umbaa la kala rogayaa bas laakiin hoos in laga soo rogo looma baahnay leeyihiin qaarna xadiiskan soo socdaa wax ka tilmaami doona ayb wa fii riwaayatin waxaa kaloo waa waqtuhu fiirih wa sifatu soo inooma sheegin qaabka loo rogayo ayib wa waqtuhuna iyadana wuu inoo sheegayo markuu ducaynayo wey uma daca allah marka go'a la rogayo waa markii uu ducaynayo soo marka yani e, wareejintii dadkii inay wareejinayaanna wuu sheegay nabigu inuu wareejiyey dadkiina wareejiyeen sifada iyo qaabka loo wareejinayo waqtiga la wareejinayaa laaban xadiis iyadana ku sugantao waa markuu ducaynayo xilliga ducada wey marka la wareejinay macna wa fii riwaayati riwaaya kale waxaa ku sugan anna nabiya nebigu sal lla lay waslam istasqaa wuu roob doonay walxaal calayhi korkiisa ay ku sugan tahay qamiisatun maro oo lahu isaga u sugnaatay sawdaa oo madow yacni khamiisadu waa maro kisa oo afar geesaa la yidhaahdaa oo inta badan yacni xariiqimo leh midab kale oo lahu isaga nebiga u sugnaato jiray sawdaa oo madow fa araada wuxuu doonay an ya'huda inuu qabto asfalaha xaggeedii hoose oo fa yajcalahu uu ka dhigo aclaaha xaggeeda sare uu ka dhigo fa haqulat markaasay cuslaatay calayhi korkiisa yacni wuxuu damcay inuu hoos dhabarka intuu ka soo qabto oo uu soo rogo dhankii hoos jirtay inuu kor soo mariyo oo uu soo saaro garbaha korkooda qaar kii garbaha saarnaana inay uu hoos aado oo dhabarka xaggiisa aado inuu soo rogo ayuu damcay way ku adkaatay marka ilaan haddaad tidhaahdo adoo go halkan uu kaa saaran yahay intaad soo qabato saa u soo rogo isadhamma soo dabagedi way kugu adkaaneen sooma marka way ku adkaatay muxuu samey marka faqalabahaa markaasuu rogay alaymana midigtii calal aysari garabka bidix buu u rogay walaysara kii bidixna calal aymani midigtuu u rogay markii uu soo rogi kari waayey ba wuxuu ku badashay inuu garabka midig faraqii saarnaana garabka bidix mariyo garabka bidix faraqii saarnaana inuu garabka midigtaa soo mariyo sidaasuu marka ku badashay saasuu xadiisku tilmaamaya raw axmed baa wariyey abu daawuud sanadkiisu waa saxiix calaa sharti muslim sida uu leeyahay xaakim iyo dahabi iyo sheekh albaani sidoo kale xadiidka waxaa saxiixinaya ibnu xibbaan kayfiyadda marka sidaa iyadaa waa alimaamu shaafici iyo maalik siday yidhaahdeen oo ah in marada hoos inta laga soo rogo la keeno qaybteedii hoosee dhabarka ahayd la keeno garbaha qaybtii garbaha saarnaydna ay dhabarka aado sidaasi ayadana waxaa ku tusaya xadiidkan qaybtiisa hore oo nebigu wuxuu doonay an yajcala asfalaha hee aclaaha wuu doonay inuu sameeyo laakiin way ku adkaatay marka maadaama uu doonay iyada lafti waxay kutusa inay mashruuc tahay marka adugu ama sidaa ka dhig ama sida kale ka dhig labaduba inay mashruuc tahay bay kutusaysa hadday kuu fududaato wey macnaha baabu maa yaquulu wa uu leeyahay buu u yahay wuxuu dhahayo iyo wamaa yasnacu waxa uu samaynayo ruuxu idaa goorti ra'a u arka almatara roobka markuu arko wamaa yaquulu iyo wamaa shayga yaquulu uu dhahayo idaa goortii kaura uu bato roobku jiddan aad u bato markaad roob aragto roobku soo da'o oo dhibicdu bilaabato maxaad dhahaysaa waay maxaa duca ah ku ducaysan waa masale labaadee hadduu roobku bato oo uu aad u bato ayadana duca ma jirtaa labadaa qodob waay can caaishata radiallahu qaalad waxay tidhi kaana wuxuu ahaa rasuululahi sal alay slam rasuulku wuxuu ahaa idaa goortii ra'aa uu arka almatara roobka markuu arko qaala mid yidhaahda buu ahaa allaahumma sayiban naafican yani ficil baa ka xadfanoo allaahuma ajcalhu allow ka dhig sayiban roob ka dhig naafican oo wax anfaca manafacaad leh oo faa'iide leh oon dhib lahayn saas man ilaahu mid dheef lahoon dhib lahayn nooga dhig saas ayb rawaw axmed baa wariyey walbukhaariyu wannasaa'iyu markaa doon ma ah roobdoon maahee roobku markuu soo horood aragto baa ducadaa lagu duceeyaa ilaahu roob nacfi leh oo manaafacaadla nooga dhig oona dhibin sidaasku ducan jira wacan anas radi allahu tacala canhu qaal wuxuu uhi asaabanaa waxaana asiibay wanaxnu maca rasuuli lahi sal lay waslam annagoo nebiga la soconno la jirna matarun roob baana asiibay qaala wuxuu uhi faxasara markaasuu nebigu fayday thawbahu maradiisiibuu fayday xataa asaabahu ilaa u asiibay min almatari roobkii qaarkii xasara thawbahu lagama wado maryuhu dhigtay jidhkiisa qaar ka mida buu maradii ka fayday markaasay dhibicdii ku dhacday dhibicdii kor ka marka jidhkiisa ku dhacday ayb fa xasara markaasuu fayday thawbahu maradiisa xataa asaabahu ilaa uu nebiga gaadhay oo asiibay minalmatari roobkii qaarkii dhibcihii qaar ka mida ilaa ay asiibeen faqulnaa markaasaanu waxaanu nidhi lima sanacta maxaad u samaysay haada kan rasuul maxaa saa u samaysood dhibicda jidhkaaga ugu qaawisay qaal wuxuu yidhi liannahu maxaa yeelay roobkani xadiiu cahdin wakhtigiisu mid uu dhow yahay weeye birabbihi rabbigii wakhti dhow buu xagga rabbigii ka yimidoo cahdigiisa iyo zamankiisaa rabbi ku dhow marka saasaan yani waxa isugu dhigayaan u barakaysanaya ayib waxay leeyihiin alimaamu nawowi iyo culimmada waxay leeyihiin yacni xadiidu cahdin birabbihi waxaa laga wadaa alle abuurka uu abuuray baa dhow ah, marka shay mar dhow ilaahay abuuray ayaa barakuu leeyahay ah marka meeshaasaa macnaha laga raadinaya muxuu ahay rawaw axmed baa wa muslim wa abu daawuud baa wariyey laga qaadan iyadana roobku markuu bilowdo inay sunnada ka mid tahay ama hadyigii nabiga ay ahayd inuu shirkiisa u dhigi jiray oo dhibicdu ay gaadhi jirtay ayb isagoo barakaysanaya dhibicdaa xagga rabbi ka timid ee cusub ee rabbi ku cusub xaggiisa ka cusub macnaha ayb inay sunno tahay bay ku tusiyo haddee nebigu sal lay wslam markii la weydiiyeyna xikmad buu u sheegay arrintaasi marka waxay kutusaya inaysan nebiga khaas ku ahayn hadday khaas ku tahay markay weydiiyaan wuxuu dhihi lahaa waa hawl aniga io khaasa soo ma laakiin maadaama uu ku cileeyey rabbigii buu wakhtigiisu ku dhow yahay saas daraaddeed waxbaa laga raadinaya dee ummaddana mashruuc bay u tahay saas maana ayib cala alcagsi wey hadda meelahan oo kale dhibicdu markay soo bilaabato wadammadan oo kale waxaa laga rumaysan yahay dhibicdu markay bilaabato inay balaayo wadato ah, kinyaankan dhibic markay soo dhacdo waa kala carraya waxay leeyihin dhibicdan cusub ee imaanaysa ma wasaq bay uga carrayaan ma cudurray uga carrahayaan yacni waxa weye inta suurtagal waxay isku dayayaan inay un meelun galaan ah, marka ictiqaadkaas sax saxa maaha itiaadsaxmawan shariik bni abi namr can anas radi allahu tacala canhu ana rajula nin ayaa dakhala almasjida masaajidka soo galay yowma jumucatin maalin jumca ah min baabin irid buu ka soo galay iriddaasoo kaana ahaa naxwa daari alqadaa daarta daarulqadaa la yidhahda xaggeeda irid xigtay ayuu ninkaasi ka soo galay daarulqadaa sida alqaadi ciyaad iyo ibnu xajar iyo daaru lqada waxay leeyihiin qaarkood waxay u qaateen culimmada qaarkood inay tahay daarta uu degan yahay imaamka ninka madaxdaah bay u qaateen laakiin daarulqada waxaa la yidhahdaa bay leeyihiin daar uu lahaan jiray cumar ibnu khataab oo markuu dhintay oo la dilay dayn lagu lahaa loo guday ama lagu guday wiilkiisii ibnu cumar cabdilaahi buu la dardaarmay markaasuu wuxuu ku yidhi haddii dayntayda ay ku filaan weydo xoolahaygu daartaasi ku bixi haddii daartii xoolahaygu ku filaan waayaanna nimanka la yidhahdo bani cadiyin waa lafta uu ka soo jeedo wey la kaasho daynta bixi hadday kuu suuroo weydoo bixin kari waayaanna quraysh oo dhan la kaasho buuri wareerkii kore dayntaa gud marka daartii iyada ahayd waa la iibiyey oo waxaa loo iibiyey liqadaa'i dayni cumar dayntii cumar in lagu gudaa loo iibiyey daartaas iyadaa ee dayntii cumar loo gaday baa waxaa la yidhaahdaa daaru lqadaa qadaagana lagama wado xugumkiie waxaa laga wadaa bimacnaa qadaa'i dayn saas man daar marka waxay ahayd ku dhow muxuu ahaayey masaajidka ku dhow min baabin irid buu ninkaasi ka soo galay iridkaasoo kaana ahaa naxwa daari lqadaa daartii daynta cumar lagu guday xaggeeda irid xigtay ayuu muxuu ahaay ninkaasi ka soo galay oo dhankeeda ahay wa rasuululahi rasul ann sal ly slam qaa'imun marka waa taagan yahay marka daarulqada marka loo bixinayo fahano waa mar dambe xilliga qisadu dhacayso daarulqada lama yidhaahdo soo ma maxaa yeelay xilliga qisadu dhacaysa nebigaa jooga sal lay slam cumarna maba dhimaninba dayntiisa in la bixiyo iska badaaya magaca daartuna wuxuu ka yimi daarulqadaa markii daynta lagu guday kadib oo umar dhimashadiisii kadib ah marka daarulqadaa lama dhihi jirin qisadu markay dhacayso ee dib baa looga bixiyay raawigu markuu xadiiska warinayo ayuu marka ku calaamaysanaya wuxuu leeyahay magacani dibba ha ka yimaadeen laakiin irida uu ka soo galay ninkani masaajid ka soo galay daarta hadda daarulqadaa la yidhaahdo daartaa xaggeeda iridda xigtu ka soo galay saasuu ka wadaaye daarulqada lama dhihi waqtiga nebiga sal lay slm ayb wa rasuululahi rasuul allana sal lay slam qaa'imun mid taagan uu yahay yaxtubu khudbaynay fastaqbala markaasuu qaabila rasuululahi sal lay slam wuu qaabilay ninkii qaa'iman isagoo taagan fastaqbala rasuulallaahi buu qaabilay sal lay slam rasuulullah rasuul alle waa qaabilay qaa'iman isagoo taagan ama fastaqbala rasuul idin kordhigaya miyaa wuu rasuulallah fastaqbala wuu qaabilay ninkii rasuulallaahi buu qaabilay sal ley wasalam oo ku jeedsaday qaa'iman isagoo taagan uma kadibna qaala wuxuuhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow halakat ilamwaalu xoolihii waa halaagsameen amwaashan hadda wuxuu ka wadaa xoolaha la dhaqdo xoolaha nool ayaa la yidhahda moodka maaha inta badan moodka loo isticmaalaa laakiin hadda waxaa laga wadaa xoolaha nool wanqatacad way go'day assubulu jidadkiina waa go'een say ku ga'een waxaa dhici karta bimacnaa geelii la raaci lahaa ee jidka lagu mari lahaa waa daciifay oo jidkii ma mari karo wuxuu cunana ma hayo oo daaqo waxaa kaloo dhici karta wanqatacat isubul jidadka waxaa loo maraa in la keeno badeeco ama badeeca la soo wadaa hadda badeeca la keenaba maba jirtaba abaaraa dhacay marka jid jidadkii waa go'eenoo lama socdo oo dadkii kulayl baa dhacay oo abaariya guur baa dhacay marka jidadkii iyo socotadiiiyo safartiina go'day fadcullaaha alla bari yuqinaa hana waraabiye ah, yuqinaa hana waraabiye oo hanoo gargaaree alla noo bari qaala wuxuu idhi fa rafaca kor buu u qaaday rasuululahi sal ly slam yadayhi labadiisa gacmood uma kadibna qaal wuxuu idhi allaahumma aqinaa allaahumma aqinaa ilaahunana waraabi ilaahuna waraabi qaala anas wuxuu yidhi walaa wallaah walaa maya wallaahi ilaahay baan ku dhaartee maa naraa ma aragna buu yidhi markaa nebiga uu ducaynayo fi samaa'i samada xaggeeda kuma aragno min saxaabin wax daruur ah daruur uruursan oo noo muuqato meel ka muuqata ma jirto walaa qazaca ah. gabal ah gaballo daruur ana nooma muuqato ayib saxaabinta hore wuxuu ka wadaa daruur yaro uruursanoo kuusan ma aragno qasacadana waxaa la yidhaahdaa daruuro yaryar oo kala tagtagsan oo firiirsan xataa nooma muuqato buu leey samada kama muuqato wax daruura ha yaraato ha weynaato ayib wamaa baynanaa dhexdanada ma ahanin iyo wa bayna salcin iyo buurta salci layidhahdana nooma dhexeeyo min baytin guri nooma dhexeeyo walaa daarin daarna nooma dhexayso salcidu waa buur yaroo muxuu ahaayey uxud marka loo sii socdo buurtii godka meeshii laga qoday agteeda ahayd yani khandaqii dagaalkii axzaab marka buurtaa buur gaaban way aad uma dheera buurtaa iyo annagana wax guri ah iyo daara nooma dhaxayso waa aragnaa si caadi noogu muuqata wax naga qarinaya ma jiro ayb qaale wuxuu idhi fatalacad waxaa soo baxday min waraa'ihi buurta salci la gadaasheeda waxaa ka soo baxay markuu nebigu duceeyey kadib saxaabatun daruur baa ka soo baxday oo midla tursi sida gaashaankoo kale ah dhankay kala midtaa bimacnaa sida gaashaanku u wareegsan yahay oo kale bay u wareegsan tahay buur noocaasoo wareegsan ayaa markiiba buurta waaanujeda daruur saasoo wareegsan baa buurta gadaasheeda ka soo baxay falammaa tawasatat way soo socotay marka falammaa tawasatat markay dhexdhexaysatay asamaaa samadii samada barhtamaheeda markay soo gaadhay ayay intasharad ayay baahday oo isfidisay uma kadibna amtarat roob oo roob way roobaysay samada barhtamaheeda markuu leeyahay bimacnaa waxaa laga wadaa samada bartamaheedu waa shay nisbiya adiga korkaaga meesha ku aadan baa samada barhtamaheeda kuu ah sooma laakiin samada barhtamaheeda ilaahay baa og samada waa aad bay u weyntay oo waxay ku wareegsan dhulka dhan bay ku wareegsantahay dhulku hawada samada dhexdeedu ku jiraa isaga dhanba oo afarta dhinacba samadaa ka jirta marka samadu barhtamaheeda wuxuu ka wadaa barhtamaha waa meesha adiga madaxaaga ku aadan korkanagay timid wey marka macnahaasaa laga wadaa ayb qaale wuxuu idhi falaa wallahi ilaahay baan ku dhaartay maa ra'aynaa maanaan arkin buui ashamsa qoraxdii sabtan wiig kaamil ah, usbuuc kaamila ah, maanaan arag buui wax qorax daruur baan haysatay iyo dhibicii roobn baa da'hay ayib sabtantaa waxaa laga wadaa min sabtin ilaa sabtin sabti laga bilaabo ilaa sabtida kale imaamu nawowi iyo qolyo kalena waxay leeyihiin sabtida waxaa laga wadaa bimacnaa wakhti zaman go'an zaman ayaa laga wadaa qica min azamaan ta loo badanya xadiiskayba ku caddahayba jumcadii dambe waa bimacnaa waxa weeye wiig kaamil ah usbuuc kaamil ay dhibicdu socotay ayb qaala wuxuu idhi kadibna dakhala wuu soo galay min dalika albaabi iriddaa iyada abuu haddana ka soo galay markii wiig dhammaaday jumcadii dambe nebigoo khudbada u taagan yuu iriddii ka soo galay ma asagii laftiisiiya ah, mise wan ruux kale riwaayadku waxay caddaynaya inay isagii yihiin isagii inuu yahay laftiisi jumcadii hore yimid ee nabigaas weydiistay inuu duceeyo isla isagii w ayb uma dahala min dalika albaabi iridaasu haddana ka soo galay fi ljumcati almuqbilati jumcadii taa ku xigtay wa rasuululahi rasul alla sl lay slam qaa'imun uu yahay mid taagan yakhtubu oo khudbaynaya fastaqbalahu wuu qaabilay qaa'iman isagoo taagan istaqbalahu nabigu qaabilay qaa'iman isagoo taagan faqala wuxu uhi ya rasuul allah rasuulka ilaahayow halakad way halaagsantay alamwaalu xoolihii wanqatacad way go'day assubulu jidadkii ayb ee fadcu llaaha alla bari yumsikhaa hanaga qabtee cannaa xagganaga markii hore maxay jidadku u goyeen xooluhun hala halaagsameen abaar haddana jidadku waxay u go'eenoo xoolihii la halaagsamayaan roob ilaahay weydii hanaga qabta roobkane si hanaga dhehe ibni aadam waa marna waa dalbanayaa marna ha layga qabtuu leh fa rafaca kor buu u qaaday rasuululahi sal lay slam yadayhi labadiisa gacmood uma kadibna qaala wuxuu yidhi allahumma xawaalayna walaa calayna allahumma allahyo ijcal yeel dhibicdan iyo roobkan xawaalaynaa dhinacyahayaga yeel dhinacyaanaga allow yeel walaa calaynaa korkanaga ha yeelin ilan la rafaadiye ilaahu korkanaga ka qaado dhinacyaha nooga kaxe allahumma allahyow cala alaakaami ama cala alikaami mxuu ahay buurimoodka korkiisa ah, waxaa la yidhaahdaa alaakaam alturaab almujtamic baa la yidhahdaa carro waxoogaa intay yaro ururtay aan weli haar iyo buur iyo yaro gaadhin laakiin waxaa yara kuus ah. ayaa waxaa la yidhaahdaa aakaam la yidhahdaa waa meelaha taagaga ah ayb wadiraabi waxaa kaloo culamada qaarkood ku fasiraan alaakaamta waa hal dhagax oo weynoo meel yaala oon buur noqonin soo ma jiraan dhagaxyaal waaweyn oo war xaggay ka soo dhaceen oo meel cidla iska yaalaad arki kaasna qaar baa ku fasira ayib wadiraabi haaraha korkooda allow yeel diraabtana waataan soo sheegnayo waa mxuu ahaaye waa taag yara buur noqday laakiin yara fidsan korna aan aad u kicin saas wey marka kadib hadday kor u kacdo waxay noqonaysaa jibaal bay noqonaya jabal buu markaa noqonaya oo waxaa la dhahayaa markaa buur baa la dhahaya marka buurtaa u dheer buurta marka laga yimaado waxaa ku xigta diraabtaa ku xigta oo haaraha iyo taaga gayrarka marka laga yimaadana waxaa ku xigta akaamta oo waxoogaa waa buurrimoodka carrada kuusana yara buurrimoodka baa la yidhahda macnaa meelaha allaw yaal waa wa butuunil awdiyati iyo togaga gudahooda dhulka togagee biyomareenka ah meelaha dhexdooda yacni dhinacyaha oo dhan daruurihii baa ka jira ayada korkeeda laakiin inta ku aadani way bannaan tahay oo sidii dariishad ahaan baad mooddaa yacni daruurtii xaggii xaggay u kala guurtay roobkii weli waa daaya dhinacyuu ka daaya wa kharajnaa waan baxnay buu yidhi namshi annagoo soconayna fi shamsi qoraxda ku soconayna markiiba qoraxdii baa la helayoo dee daruurtii hadday durugtay qaala shariik wuxuu yidhi fasa'altu waxaan weydiiyey anasan anas baan weydiiyey ahuwa isagu ninkaa markan dambe jumcada dambe soo galay ahuwa isagu arrajul lwalu ma ninkii horaa ee jumcadii hore yimidba mise waa ku kale qala wuxuu uhi laa adrii ma ogi anugu ma garanayo inuu nin cusub yahay iyo kii hore inuu yahay kala garan maayo sida sawaabkaana riwaayaadka xadiidka qaarkood ay caddaynayaanna waxay ku cad yihiin inuu ninkii hore ahaa laftiisa ayb muttafaqun calayh xadiidkaasi waxaa meesha loo keenay muxuu ahaayey wama yaquulu idaa kaura jiddan roobku hadduu aad u bato in la yidhaahdo ilaahuw dhinacyaha naga aadi oo ilaahuw muxuu ahay naga durki oo meelaha kale allowgee muxuu ahaayey ma aha dembi ma aha ma aha Eh, maxaa yeelay ilaahu mxua ah, dhibicdaada naga haysaa khalada ilaahu dhibicdaada naga hayso oo ilaahu naga cesho sax maaha loo baahan yahay ilaahu dhinacyaha iyo meelahaas aan cidina ku dhibaatoonaynin meelaha noo gey xoolaha noo cabbi oo mxuu ahaay eh, warahay noo geli oo toogaasay geli oo webiyaday geli oo waa la intifaacsan ilahu dhibicdaasa naga qabsaadhin ila waa naxariis rabbi soo sidaas weyaan ayb saasuu nabigu u duceeyey salawatu rabbi waslm marka saas waa lagu ducayn karaa way macna hadduu roobku bato sidaa nebigu ku duceeyey sal lay slam marka waa mashruuc oo waa lagu ducayn karay kitaabu ljanaa'iz halkaa waxaa inoogu soo dhammaaday kitaabu salaa waa kitaabka taqriiban alle ugu dheeryahan umalime kutubta dhan ayb kitaabu ljanaa'izi janaa'istii buu kitaab u yahay jinaa'izna waa la yidhahdaa jiimkana waa la hoos dhigaa janaa'isna waa la dhahaa oo jiimka la kor dhigo waa jamcu janaaza luqawiyiintu waxay u badan yihiin in la hoos dhigo la yidhaahdo aljinaaza ama jinaa'is qaar luqawiyiinta ka mida way kala qaadayaanoo waxay leeyihiin haddii jiimka la kordhigo janaa'is la dhaho ama janaaza la yidhaahdo jiimka la kordhigo waxaa laga wadaa maydka haddii jiimka la hoos dhigoo la yidhaahdo jinaaza la yidhaahdana waxay markaa noqonaysaa maydka oo ku jira nacashka sariirta lagu qaado maydka sariirtii iyo maydkii markay isku jiraanoo wada socdaan baa jinaaza la yidhaahda markuu maydkaoo keligii yahayna janaaza la yidhaahda sidaana qaar baa u kala qaadaya waxaa laga wadaa ruuxa muslimka ah intuu nool yahayna axkaam buu leeyahay oo nadaam baa jira shareecadu ugu talagashay waajibaad iyo xuquuq iyo howlaa la saaray markuu dhinto kadibna axkaam baa ka laazimay markuu dhinto kadib axkaamta laasimaysa ayaa baabtaasaa la yidhahdaa janaa'iska oo aaskiisii dhaqidiisii kafnidiisii kutukashadiisii janaa'iska halkaasu maraya baabu ciyaadati almariidi ruuxa jiran booqashadiisiibuu baab u yahay inta badan ruuxu markuu dhimanayo wuu sii jiradaa maadaama uu jirado ruuxa jirani muxuu xaq leeyahy wuu ka bilaabay ayb can abi hurayrata radi allahu tacala canhu ana rasuula lahi sal ly slm rasuulku qaala wuxuu yidhi xaqu lmuslim muslimka xaqiisa cala lmuslimi muslimka kale korkiisa uu ku leeyahay hamsun waa shan raddu salaami salaanta qaadideeda xaqaasi culimmada qaarkood bimacnaa wujuub bay ka cabirayaan wujuubkaasi ama kifaa'i ha noqdo ama qaarkood cayni way ha yidhaahdaan qaarna waxay leeyihiin xaqulmuslim cala almuslim kama dhalanayso inay waajib tahay arrimahan qaarna waa laisku khilaafsan yihin waxay leeyihin waa waajib oo qaar ka waajib qaar ka waa iska mustaxab xaqulmuslimi cala almuslimi hamsun waa shan raddu salaami salaanta qaadideeda hadduu ku salaamo asalaamu wa calaykum assalaam inaad qaaddo waa xaq uu kugu leeyahay waa jamaahiiru ahlilcilmina waxay qabaan qaadidda salaantu waa waajib salaamidda assalaamu calaykum inaad dhahdo waa sunno laakiin hadii lagu salaamo inaad ka jawaabtood radiso waa laazim waa waajib aad ku dambaabi haddaad samayn wa ciyaadat lmariid iyo ruuxa jiran booqashadiisa iyadana alimaamu albukhaari wuxuu jasmiyey ruuxa jiran in la booqdo inay waajib tahay jumhuurtu waxay leeyiin waa sunno laakiin wujuubka ma kifaa'i baa mise waa kifaa'i ruux kasta inuu booqdo laazim laakiin in dadka meesha degani qayb ka mida ay booqdaan oon ruuxii muxuu ahay aan la cidlaynin oo loo tago arintaas inay waajib tahay buu imaamulbukhaari caleyh raxmatullah baabaysanaya wattibaaci aljanaa'iz wey ta kale waxa wattibaacu aljanaa'isi janaa'ista oo la raaco maydka marka la aasayo aaskiisa laga qayb galo oo wax laga aaso wa ijaabati dacwa iyo yeedhidiisoo la ajiibo markuu kuu yeedho la aqbalo yacni ijaabat dacwa laga wadaa munaasabad buu leeyahay aroos buu leeyahay munaasabad kaluu leeyahay igala soo qaybgal buu ku yidhi waa inaad yeesho waa inaad yeesho iyadana cala araajix waa waajib haddaadan markaa lahayn ee aadan duruuf ku haysanin watashmiitu alcaatisi iyo midka hindhisay u ducayntiisa hadduu hindhiso bishari inuu ilaahay mahadiyo hadduu intuu hindhiso alxamdu lilaahi uu yidhaahdo waa inaad markaa u ducaysoo tidhaahdo yarxamuka allah tashmiidka taas wey ood ka farxiso ayib waa xaquu kugu muttafaqun calayh ujeeddada hadda xadiiska loo keenay waxa weeyaan xuquuqda ruuxa muslimkaa walaalkiisa muslimkaa uu ku leeyay baa waxaa ka mid ah ciyaadat kan jiran in la soo booqdo oo booqasho loogu tago ayib marka ruux hadduu jirado in e, la booqdo oo loo qalbi qaboojiyo oo loo soo duceeyo oo loo yara wehelyeelo oo whaakada wacan hawbana radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasulullahi sal ly slam rasuulku wuxuu yidhi ina almuslima muslimka idaa goortii caada uu booqdo akhaahu walaalkiisa almuslima ee muslimka ah lam yazal kama zuulayo fii makhrafati aljanna jannada beerteeda inuu ku dhex jiro ka zuuli maayo xataa yarjica ilaa uu soo noqdo oo booqashada ka soo laabto rawahu axmed baa wariyey wamuslim watirmidiy mahrafadu waxa weeyaan waa beerta beertii jannada ayuuba dhex socdaaba yacni ficilkiisan iyo socodkiisan iyo hawshan uu ku jiraay sabab waxay u tahay inuu jannada galo waay sababtiibaa wax xaqiiqa oo kaleeta laga cabirayo ka'anna isagoo jannadii dhex socduuba ka dhigan yahay ilaa uu ka soo laabto saas way macnaa rawa muslim wtirmidi wacan caliyin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu uhi samictu waxaan maqlay rasuulallahi baan maqlay sal lay slam yaquulu leh idaa goortii caada uu booqdo almuslimu muslimku ahaahu walaalkii hadda muslim baa laga cabirayaaye gaalka laftiisa markuu xanuunsanayo waa la booqan karaa laakiin booqashadiisa waxaa loo booqan in islaamka loo bandhigo waxaa kutusa xadiidkii fi saxiix albuhaari nebiga sal lay slam wiilkii yaraa ee ahaa ee nebiga gurigiisa ka adeegi jiray sal ley waslam waa kii xanuunsaday nebigu sal ley waslam wuu tagay gurigu ku booqday isagoo xanuunsanaya marka islaamnimadu u bandhigay wiilkiina waa sakaraad wiilkii aabbihii oo la fadhiya markuu nebigu la hadlayo wiilka aabbihiina waa garab fadhiya wiilkii aabbihii buu fiiriyey yacni wuxoogaa isagoo kaanna isagoo idan weydiisanayoo kale aabbihii markaas wuxuu ku yidhi aic abalqaasim abulqaasim warkiisa yaal wiilkii waa ashahaatay kadibna wax yar kadibna wuu nafbaxay markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal ly waslam alxamdu lilaahi aladii anqadahu bi min annaar waxaa had iska leh allihii sabab iga dhigay inuu naar ka badbaado marka haddii islaamka loo bandhigayo Eh, oo islaamka mxuu ahay loo sheegayo oo la islaaminayo waa la booqan karaya macnaha gaalka wacan caliyin radi allahu tacala canhu qaala wuxu waxaan maqlay rasuululahi sal ly slam oo yaquulu leh idaa goortii caadda uu booqdo almuslimu muslimku akhaahu walaalkii mashaa wuu soconayaa fii khuraafati aljannati jannada midhaheeda dhexdoodu soconaya khuraafadu bimacnaa waa amarat ljanna jannada midhaheedii tii hore beertay ahayd sooma jannada midhaheedii buu dhex soconaya xataa yajlisa ilaa uu fadhiisto ilaa uu u tago ruuxii xanuunsanayay oo uu fadhiisto fa idaa goortii jalasa uu fadhiisto hamarathu waxaa daboolaysa alraxmatu naxariista allaa daboolaysa dhinac walba ka maraysa fa in kaana hadduu yahay qudwatan gelinka hore sallaa waxaa u ducaynaya calayhi korkiisa sabcuuna alfa malag toddobaatan kun oo malag ba u ducaynaya xataa yumsiya ilaa uu galab ka gaadho ilaa habeenkii uu ka gaadho gelinka hore haday tahay w booqashadiisu gelinka hore hadday tao subaxdii tahay xilligaa laga bilaaba ilaa habeenimo iyo gelin dambiiyo galabnimo la gaadho ilaa intaa toddobaatan malag baa uducaynaya ducaynaya wain kaana hadduu yahay masaa'an galabnimo haday tahay booqashadiis iyo ziyaaradiisu hadday galabnimo tahayoo galabta waxaa la yidhahdaa ilaa habeenka gelinkiisa horiya baa la yidhahda ayb sallaa waxaa u ducaynaya calayhi korkiisa sabcuuna alfa malakin toddobaatan kun oo malag baa u ducaynaysa xataa yusbixa ilaa waagu u baryo ilaa waabarkii ayay malaa'igtaasi u ducaynaysa toddobaatankaa kun rawaw axmed baa wariya xadiidka warmaaja watirmidi wa abi daawuud ah, walitirmidi wa abi daawuud maydin qoraya walitirmidi saasaa sax wlirmidiyi tirmidi waxaa u sugnaaday waa abi daawuuda iyo abu daawuud naxwuhu xadiikaa mid la mid xadiikaasi waa xadii sugan waxaa saxiixiyey xaakim calaa shari bukhaari wa muslim dahabi baa ku waafaqay iyo sheekh albaani laakiin alimaam daara quطni iyo sheekh shucayb alarnaut waxay leeyihiin xadiidku waxaa raajixa inuu mawquuf yahay oo cali uu mawquuf ku marka waxay noqonaysaa waa hadal cali bay noqonaysaa xataa haddii la yidhahdo waa hadal cali cali hadalkan kama dhihi karo ra'yigiisa ijtihaadna kuma dhihi karo soo ma ruux booqday oo ruux jiran booqday toddobaatan malag baa kuu ducaynaysa ma shay ijtihaad lagu keeni karaa waa maa laa yuqaalu fii milihi bira'yi waay taasoo kalena waxaa la yidhaahdaa hadduu saxaabigu sidaa yidhaahdo marfuucun xukman baa marka xadiisku laba mid ama waa marfuucun sariixan ama waa marfuucun xukman laba goorba waa xadiid saxiixo marfuuca wa wuxuuna kutusayaa ajirka laga helayo booqashada dadka jiran la booqanaya macna wa can anas radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi way weydiiyeen waana u jawaabay sal lay waslam laa yacuudu midaan booqanin mariidan ruux xanuunsanaya ilaa bacda alaain ilaa saddex beri kadib mooye rawahu ibnu ajah baa wariyay maalinka xanuunku bilaabo iyo maalinka xigta midna looma tago maalinka saddexaadna looma tago saddex beri markii xanuunkiisa ay marto maalinka afraad iyo wixii ka dambeeyuu booqan jiray saasaa xadiidku macnihiisu yahay rawahu ibnu maajah baa wariyey xadiidkaasi waa xadiid daciif jiddan ah bal culimmada qaarkood waxay yidhn waa mawduuca been abuurad yani maba jiraba sanadkiisa waxaa ku jirin la yidhahdo maslamatu bnu culay saasaan u inuu culay oo laysku waafaqsan yahay daciifnimadiisa alimaam abu xaatim iraazi wuxuu leeyahay xadiidkiisu waa baatil waana mawduuc waa been abuurad buu leeyahay sidaasuu dahabina miisaanka ku qiray sheekh albaanina sidoo kale fi silsila daciifa inuu mawduuc yahay buu ku muujiyey culimmada kaleeta sida alimaam albusiiri iyo ibnu xajar iyagu waxay leeyihiin xadiidkani munkaraadka wuxuu ka mid yahay ninkaa isaga waxaa laysku waafaqsan yahay xadiidkaasi inuusan sugnayn dhowr bari ha loo kaadiyo dee ruuxu aba dhimanahaya loo kaadiyo xanuunku markuu qabto halayska sugo oo yaan la booqanin wax jira maaha wacan zayd bni arqamin qaal wuxuu uhi caadanii waxaa soo booqday annabiyu nebigu sal ley wasalam min wajacin xanuun dartii buu booqday oo kaana ahaa bicaynii ishayda ama bicaynaya labadayda idhindhood rawa axmed baa wariyey waa abu daawuud ah. lafdiga abu daawuud iyo xaakim iyo bayhaqi baa sidaas intaa waa nabigaa isoo booqday xanuun indhaha iga hayay darteed buu iisoo booqday ayb laakiin lafdiga axmed waa ka dhammaystiran yahay sidaasay ka dhammaystiran zayd ibnu arqam baa wuxuu leeyahay waa lafdiga axmede waxaa igu dhacday buu idhi mxuu xanuunkan indhaha yani bokoorada la yidhaahdo magacyo kalena aad u taqaanaan ruuxa indhaha guduutaan daafnooleya ah, bokoorana naga dhaan daafkaasaa ku dhacay wuxuu yidhi markaasaa nebigu isoo booqday sal lay waslam falammaa bada'tu kharajtu qaal faqaala lii rasuulu lahi sal lay slam ara'ayta low kaanat lima bihima maa kunta saanican ayib wuxuu i weydiiyey buu nebigu sal lay bara'tu dheh kharajtu xanuunkii markaan ka bogsooday ayaan soo baxay buuhi marka xanuun ka soo kacay baa nabiga sal lay slam is aragna markaasuu yidhi buu idhi bal ka warran indhahaaga xanuunkii ku hayay hadduu ku hayn lahaa maxaad samayn lahay haddaadan xanuun ka caafimaadeen maxaad samayn lahay markaasaa waxaan idhi buu idhi haddii xanuunkaasi ahayn lahaa waan sabri lahaa ilaahay baanan ajir kaga sugi lahaa ayib markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal ly waslam haddaad sidaa yeeli lahayd oo indhahaaga xanuunkaa ku hayay intuu ku hayn lahaa aad sabri lahayd ilaahayna ajir sidaa aad ku weydiisan lahayd ood ku sabri lahayd la laqiita allaha caza wajalla walaa danba laka ilaahay baad la kulmi lahayd adigoon dembi lahayn bimacnaa xanuunka aad ku sabirtay ilaahayna ajir aad kaga raadisay baa dunuubtaada lagu baabi'in lahaa oo dunuubtaada ilaahay ku tiri lahaa wey macnaha ayb lafdigaasi waa lafdiga axmed lafdi kaleeto isla axmed warinaya wuxuu leeyaan lawjaba allahu laka aljanna ilaahay jannuuba ku waajibin lahaa ayib xadiikaasi waa xadii xasan ah sida uu leeyahay alxaafid almundiri iyo sidoo kale sheekh albani iyo sheekh shacbul arnawuud dhammaantood waxay leeyihin xadiikaasi waa xadii xasan ah. wuxuuna tilmaamayaa eh, oo hadda meesha loo keenay dadka xanuunada laga booqdo markay jiradaan loo booqdo kuwa waa waaweyn keliya maaha xataa xanuunnada yaryarkaa ah iska fudud ruux hadduu xanuunsado waa la booqdaa hagee laga qaadanaya culimmada qaar baa waxay yidhahdeen war xanuun weyn uu sariirta la gala mooyaane kuwa yaryarka ayaan la booqanin xadiiskan marka wuxuu u keenayaa xataa xanuunka yarkaa in laysbooqan soo ma oo nebigaaba soo booqdayba nin indhaha daaf kaga dhacay daafka xanuunnada iska fudud buu ka mid sooma saas weyaan saasuu u daliishanaya baabu man kaana aakhiru kalaamihi aakhiru qawlihi laa ilaaha ila allah wuxuu baab u yahay ruuxii hadalkiisa inta ugu dambaysaay markuu dhimanayo hadalkiisa ugu dambeeya uu yahay laa ilaaha ila allah iyo wa talqiinu lmuxtadar ruuxa lagu soo xaadiree geeriduud ku timid in loo meeriyo oo loo laqino oo la amro kelimatu tawxiidka wa tawjiihihi iyo ruuxa in la jiheeyo in la jeediyo qiblada loo jeediyo iyo wa taqmiidi lmayiti maydkoo indhaha loo laabo markuu dhimanayo in indhaha laysugu duwo oo indhuhu ayna taagmin oyna furmin waalqiraa'ati iyo akhrin cindahu meydka agtiisa wax lagu ahriyo yaasiin iyo wax lagu ahriyo markuu dhimanayo intaasuu baabuya wixii ku soo arooray buu keeni maxaa sugan maxaan sugnayn can mucaadin radi allahu tacala canhu qaala wuxu waxaan maqlay rasuulalahi sal ly waslam oo yaquulu leh man kaana ruuxuu ahaaday aakhiru qowlihi hadalkiisa inta ugu dambaysaa ama ka ugu dambeeyaay laa ilaaha ila allah dakhala aljannata jannaduu galaya rawa axmed baa wariyo abu daawuud xadiikaasi sanadkiisa waa xasan xadii ahaanna waa saxiix sheekh albaani baa taxsiiniyey waxaa saxiixiyey ibni xibbaan iyo hayrkii ayb ibni xibbaan lafdiga uu wariyey xoogaa waxaa ku jira tafsiir fiican wuxuu leeyahay lafdigiisa maa min nafsin tamuutu wa hiya tashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu ullah naf dhimanaysa ma jirto ayadoo qiraysa cid xaq lagu caabuda inaysan jirin alla mooye aniguna aan rasuul ilaahay inaan ahay naf dhimanayso intaa qiraysa ma jirto yarjicu dalika ilaa qalbin muuqinin arrinkaas oo u noqonayso qalbi yaqiinsan carabka keliya maaha qaydkaasaa ku jira carabkana wuu kaga dhawaaqayaa qalbigana waa ka yaqiinsan yahay oo shaki kuma jiro lanna qalbiga yaqiintiisu haddaynan jirin nifaaq waay markaa sooma laa ilaha illa allah waxba kuu tari maysa marka ah, marka qaydkaasaa shartiga inuu qalbigu mabda'aas carabka aad kaga dhawaaqaysa uu qalbiga jiro ayib waa sharti hadduu kaasi sidaa dhacdo ilaahay waa u dembi dhaafaa ruuxa isaga ah, oo dembigiisaa ilahay ku dhaafa wacan abi saciidin can nabi sal lay wslam qaala nebigu wuxuu uhi laqinuu u meeriya mawtaakum dhimanaya laa ilaaha ila allah u meeriya kuwiina dhintay ma aha mawtaakum waxaa looga cabiray laanna geeri buu qarka u saaran yahay saas way waxa uu kusuu socday uu mardhow geli doono ayaa laga dhigay kaanna isagoo galay oo kaleeto marka kuwiinna dhimanaya waxaad u laqintaan la ilaaha ila allah rawa ljamacatu baa warisay ila lbukhaariy ayb ibni xibbaan lafdigiisa ziyaaduu sidoo kale keenayo man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allah cinda almowti dahala aljanna kii horuu la mid yahay ayb dakhala aljannata yowman min addahri wain asaabahu qabla dalika ma asaabahu ah. yacni maalin unbuu jannada geli doonaa marba hadduu kelimatu tawxiid hadalkiisa ugu dambayso mar unbuu jannada geli doonaa ka hor wixii asiibi lahaa haba asiibe macnaa maxaa laga wadaa haddii laa ilaaha ila allah hadalkaaga ay ugu dambayso jannaad gelaysaa sax janno waad geli doontaa aakhiran waad ku dambayn doontaa laakiin lagama qaadan karo markaad saa u dhigamataba jannadaa toos u geli waa siday dad badan u fahansan yihiin sooma jannadaa toos u geli oo cadaabna mari maysid ciqaabna mari maysid laa ilaaha ila allahba haddii hadalkaaga ugu dambeeyo khalaas jannadaadu waa garantii horey baad ka sii soconi saas ma aha waxaa laga wadaa haddaad mudan tahay in jannada toos laguu geeyo camalkaagii iyo caqiidadaadii iyo suluuqaagii haddaad mudan tahay in jannada toos laguu geeyana toos baa laguu geeya haddaadan mudnayn ilaahayna marka uusan kuu dembi dhaafinna cadaab iyo cuquubaa lagu soo marin laakiin akhiiran marka dambe jannounbaad ku dambayn doontaa soo ma jannuu geli marka sax way ku rumoobioo janno wuu galay janno waad uungeli haddaabaad kelimada adoo daacadoo dhaba hadalkaaga ugu dambayso laakiin waxaa dhici karta in lagu sii mariyo cuquubo oo cadaabka lagugu sii dhaqo oo ahlu tawxiidka qaar baa jannad naarta geli doona oo naarta markay galaan kadib dhuxul intay noqdaan dib looga soo saari doona qoladaa inaad gashaa dhici karaysa laakiin laba gooraba ruux tawxiidsanayo tawxiid iyo iimaan leh haba yaraadee naar ku waari maayo dahala aljanna wixii asiibaya haba asiibee jannada wuu ku dambayn doonaa macnahaas way xadiidka wax laga wada ayb waana yani e, muxuu ahay lafdiga ibni xibbaan baa macnahaasi yani sii caddaynayo qeexaya wa can cubayd ibni cumayrin can abiihi marka u laqina dadkiinna dhimanaya laa ilaaha ila allah culimmada qaarkood waxay yidhaahdeen talqiinta waxaa laga wadaa laa ilaaha ila allah agtiisa ku sheeg sheega intaad soo ag fadhiisataan laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah dhaha laakiin isaga ha amrina wardheh ha dhihina maxaa yeele waxaa laga yaabaa wardheh intaad dhahdaan inuu diidoo dhaho ma dhahayo ilan ruuxu waa la haystaayo waa kadeedan yahay soo maa marka hadaloo dhan baa dhibi laa ilaaha ila allah hadduu diido in meeshaasi wax ka soo gaadhaan oodba sabab ugu noqotaanba cadaabkii nin laa ilaaha ila allahu diiday inaad ninkii ka dhigtaan oo laa ilaaha ila allah isaga aad isku dirtaan marka dheh la dhihin bay dheheen dheh adhihina laakiin maxaa samaynaysaan intaad ag fadhiisataan laa ilaaha ila allahda ku celceliya siduu u dhaho idinkoon amrin sidaa culimmada qaar ka mida maray waana ra'yi laga xoog badan yahay waraajixu waxaa ku soo aroortay xadiidka riwaayaadkiisa qaar ka mida nebiga oo dhahaya amra saas daraaddeed waa amri war hebelow laa ilaaha ila allaahu dheh hadii intuu ku dhawaaqo hadana wakhti ka soo wareego oo uu hadlo haddana waa loogu celinaa haddana haduu hadlo waa loogu celinaa ilaa kelimada ugu dambaysa uu ku dhawaaqa laga dhigo saasaa loogu wadaya macnaha talqiintaasi waa midda saxda waana la amraya cala asaxiix sida xadiiska ku sugan ee agtiisaa lagu sheegsheegayaa keliya maaha qodobka labaadi waxa weeye talqiinta axaadiista ku timid waa taas maydka oo markuu dhimanayo loo meeriyo oo la amro oo loo laqino laa ilaaha ila allah amaa talqiinta nooca kale ee la sameeyo oo maydka markuu dhinto oo la aaso xabaasha la geliyo carrada lagu rogo in wadaadda kor fadhiistaan oo wax loo akhriyo maydkii dhintay loo meeriyo oo la yidhaahdo hebelow malaa'igtu markay kuu timaaddo su'aashaa lagu weydiiyo man rabbuka haddii lagu idhaahdo rabbi allaahu dheh maa nabiyuka haddii lagu dhaho nabiyi muxamed dheh diintaadu maxay haddii lagu dhaho diin ilislaam dheh talqiinta noocaasee meydkiioo qabriga ku jira inta la dul fadhiisto wax lagu dul akhrinayo taasa iyadu sax ma aha xadiiska ku soo aroorayna waa daciif jiddan wax sugan maaha soo arooray baa jiroo saa u sheegaya laakiin ma sugno oo wuxuu ka yahay axaadiista daciifka nebiga ka sugnayn salawatu rabbi waslamu caleyh talqiinta sugani waa taas intuusan dhimannin in kelimatu tawxiidka loo mariyo si ugu dhinto laakiin qabriga markuu galo kadib midda lala dul fadhiisanayo loo ahrinayo ama lagu ahrinayo ama loo meerinayaay taasi iyadu ma sugna wallahu aclam bisawaab wabillahi towfiiq wsal allahuma wslm cala nabiyina mxamed wala ali w saxbi wslm